bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu lilah slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma clamtna وcalimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اimam abi cabdillah mxamed bn ismaaعil bn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعaalى baabn dulwajhayni wuxuu ku saabsan yahay dulwajhayni laba wajiile laba wajiile nabigaa noo fasiraya salى اllahu alيه waslm oo waxay kamid tahay tafsiru اlxadiidi bilxadiid xadiid xadiid fasiraya sida qur-aankaba qur-aanka u fasiro isagaa noo sheegi doona nabigeena salى اllahu alيه wasalam qala xadathana ismaaciilu qala xadathana malik can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi min shari الnaasi dadka kuwa ugu shar badan dhulwajhayni laba wajiilaha weeye ka labada waji u saaxiibka weeyaan marka su-aal baa meesha ku jirta saxaabadu inay nabiga weydiiyeen waaba dhici kartaa oy dhaheen yaa rasuul allah dhulwajhayn maxaa la dhahaa markaasuu nabigu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam ilan su-aalaha qaarna waa sariix qaarna waa iska mudmar oo as-su-aal aladii yafridu nafsah su-aal waxaa jirta mararka qaar iska qadaran markaasuu nabigu wuxuu yihi aladii waa midka yaatii imaanaya ulaai dadkaas biwajhin weji buu oola tegi wa haa-ulaai kuwaana biwejhin weji kale oola tegaya markuu kuwaa la joogana qaab buu oola socdaa oo weji oola socdaa ka anahu macahum inuu macooda yahay ou kamid yahay oo naasix u yahay oo waxa kasoo horjeeda uu kasoo horjeedo oo ayaga uu taageersan yahay markuu ayaga uu ka tagana weji kaleu kuwii kalena oola tegaya waa sifo xun oo dhamiime ah oo lagu tilmaamay munaafiqiinta ilahay wuxuu yidhi waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun markay muminiinta la joogaan waxay leeyihiin maciinaa nahay idinkaayna taageersan nahay meella kuma kala maqnin meella iskuma khilaafsanin waxaan iskuma khilaafsanin kuwa kale ee ama gaalada ama shayaaiintooda kaalada ah markay u tagaana waxay leeyihin kuwa waan ku ciyaaraynay idinka inala soconaa marka kuwaasa waxaa la dhaha dilwajhila la yihahdaa mar walbaba wax mawqifa uu leeyahay ma jirto mabda'na ma laha ma laha mabda' iyo wax go-aan ah inuu xaqa uu ahaado meeshuu maraba inuu maraa la rabay haddii qoladan xaqa uu macooda yahay kun macahum hadduu xaqi ka wareega ayagoo qoladaa u wareegana kun macahum dhib ma leh oo qoladan haddaad taageeraysa maalan xaq baad ku taageeraysa xaqii bay hadda ka tageen kuwo kale haddana yaad u tagtay xaqii bay qaateen dhibaato ma laha waxaa ku hagi waa inuu noqdo xaqa inuu noqdo wey una noqonin nin jeclaysi iyo dhowq iyo anaaniya iyo maslaxa iyo muxuuha dana khaas iyo dana shaqsi iyo dana adduun aynana noqonin iyo khawar iyo daciifnimo qofka mar walbaba haysato una mawqif iyo mabda ba lahaynba a dadka qaar waxaa ku adag maya inuu dhaho a kama yeelin kulama socdo ma caalamiihi kuma taageersani inuu yidhahdo dadka qaar way ku adag tahay oo maya uu yidhaahdo inuu marka uu qof walbaba raaligeliyo isku dayaya qof walbaba uu qanciyo aad qanis qanciside oo raaligeliside waa inaan xaqa looga tegin oo sharciga lagu khilaafin dhibaato mala waxaa la yihahda mudaaraad baa jira oon arki doona xadiidka soo socda nabiga aleyh salaatu wasalaam haddii qolada kale cabsi aad ka baqayso oo gaala yihiin mathalan ood xogow mudaaraad iyo mujaamala u samayso adoon diintaada uga tanaasuleynin shardi weeyaan diintaada uma tanaasulaysid wax adduunyo ah unbaad ka tanaasushay adduunyadaadi baa ka tanaasushay adoo diintaada ku difaacanaya taasaa mudaaraad la dhahaa ayib yaati haaulaai biwajhin wa haaulaai biwajhin xadiidku saxiix weeyaanoo weliba bukhaariy muslim baa soo saaray waana la caayay dadka noocaas oo kale oo aan mowqifkaan ahayn ayagoo wax ku xumbaaraya iyo wax ku khasbaaya midna aan jirin haddii laakiin cabsi iyo ay ku hayso culays inuu gaaladii iyo markii uu la jooga uu mawqifkiisi cadaysto ay ku adkaato oo way markaa noqoto xoogo mujaamala iyo inuu adduunyadiisa ku difaacdo diintiisii sida aan dhibaato lagu geysanin dhibaato male waa ka ilaha ilaa an tattaquu minhum tuqaah dhibaato male waxaas inaad mudaaraad la timaado oo mudaaraadku waa badlu shayi min addiin limaslaxati badlu shayi min addunya limaslaxati diin aw limaslaxati diini wadunya inaad wax adduunyadaada kamida ka tanaasulsho si aad diintaada ugu difaacato ama diintaadii adduunyadaadii kale ugu difaacato taasaa mudaaraad la dhahaa waxay kasoo horjeedaa waxaa la yihahdaa mudaahana mudaahanadu waa inaad qofkan asaga ah xumaantiisa aada mar walbaba u tanaasusho diintaadana ku dhaawacdo taasa waxaa la dhahaa mudaahana waa wax diintaadii ood ka tanaasusho adduunya daraaddeed diintaadii ood ka tanaasusho adduunya daraaddeed qofkan aad raaligelin qancini muxuu ahaa u farxaysaa maciisa tahay waxaad ku baabi'inaysaa marka diintaadi dhaqankaadi akhlaaqdaadi cibaadadaadi caqiidadaadii yaad meel khatara u gelaysaa si uu qofka asagaa ku raali raalli kaaga noqdo taas ayadaa lama ogol ma banaana ma banaana taa iyadaa qaala baabun ithmi di lwajhayn qofkaa laba wajiiraha dembigiisa qaala xadathana moxamed binu saciid alasbahani moxamed binu saciid alasbahani laqabuhu xamdan qaala xadathana shariik ibn cabdillaahi can rukayn rukayn ibn rabiic alfazari rukayn ibn rabiic an naafi can nucaym bnu xandala can camaar binu yaasirin radia allahu canhuma isagii abihi laba saxaabi ba ahaayeen yaasir wuxuu kamid ahaa dadkii ku shahiiday islaamka bilowgiisi horeba halgankii bilowgiisiiba waa kii ku shahiiday isagoo diintiisa lagu cadaabay lagu dhibay ayuu mowqif adag istaagay isagiiyo wiilkiisa waxay ku kala duwanaayeen mawaaqifta marka laga hadlaayo wax waxaa jira ilaahayna kuu baneeyey subxaanahu wa tacaala laakiin haddaad mararka qaar aada ku adkaysato mowqifka xaqa ah adoo kuu banaan tahay inaad tanaasusho oo xoogow aad syar dhiibto haddana haddaad ku adkaysataa kasii fiican waxau ahaa eh, yaasir iyo xaaskiisii sumaya oo camaar labadii dhashay ah way ku adkaysteen xaqi wax walbaa lagu sameeyey cadaab la mariyey inay ka tanaasulaan mabdaii inay tawxiidka ka noqdaan inay iimaan ka laabtaan inay rumayntii nabi maxamed alayh salaam ay ka noqdaan inay suxbadii iyo la saaxiibidii nabi maxamed iyo asxaabtiisii iyo xisbigiisi ay ka noqdaan nabiga aleyh salaatu wasalaam arrintaa waa lagu kari waayey saxaabadaas way ku dhinteen marka labadooda baa loo dilay laakiin camaar dhibaato badan baa loo mariyey kadib waxaa soo martay in mararka qaar uu adkeysan waayo dhibkaasagaha oo kalimatu lkufri uu ku dhawaaqay isagoo uu ku badbaadinaya naftiisii carabku kaga dhawaaqay qalbigiisuna iimaan baa ku jiray weliba mudma buu ahaayo qalbigiisa iimaanka ku xasiloonaayo haba yaraatay wax tanaasul ah iyo shakiga kuma jirin markaasa waxaa kusoo degtay ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan qofkii la ikraahoo la khasbo dil ayaa lagu hanjabay in la dilina waa ogyahay oo laga dhabaynayo qalbigiisana iimaankii baa ku xasiloon carabka hadduu kaga dhawaaqa dhib ma laha ilaa an tattaquu minhum tuqaati weeyaan yani qofka hadduu xoogo isku difaacayo kelima udaas ayada ah xaalad adag oo markaa qabsatay waa loo cudurdaari waa loo cudurdaari ah, ilaa ilaa waxbad baa kugu dhici waa lagu dili xubnahaadaa la jarjari dabbaaba lagu gelini waxaasoo kale lagu hanjabay cadowgii baa gacanta ku dhigay marka waa iskaga waa iska soo sameyn karaa walidalika markuu nabigu u imaaday alayhi salaatu wasalaam uu yidhi incaaduu facud caaduu facud buu yidhi hadday mar labaad kugu soo noqdaan adna ku noqo hadalkii isaga ahaa qalbigaana seed ka helaysay buu yidhi markaasuu ku dhaartay inuu qalbigiisa waxba iska bedelin oo iimaankiisa iyo insharaxu sadrigiisa waxba iska bedelin ku dhaartay hadday ku laabtaan ku noqo yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam dayib labadaas saxaabi laba qiimo badan bay ahaayeen qaala camaar wuxuu yihi samictu nabiya sala la ala sl nabigaan maqlo yaquulu leh man kana daa wajhayni qofka labada weji leh oo waxaa loo jeedaa laba laba dhaqan buu leeyahy oo iska soo horjeeda laba dhaqan oo iska soo horjeeda u leyahy on kulmi karin laba shay on kulmi karin buu rabaa inuu labada gacmood ku kala qabto muxuu aha qoladaasna weji buu ku qaabiliyo carab kuwana weji iyo carab buu kuqaybali u qaabilaya fi dunyaa adduunyada gudaheeda ninkii laba waji la noqdaa kaana lahu waxaa u sugnaanaya ulahaan lisaanaani laba carab yowmalqiyaama maalinta qiyaama oo min naari naara laba carab oo naara ayuu qiyaamaha lasoo xaadiraya lasoo shirtagaya marka waxaa la dhahaa aljazaau min jinsi alcamal wey qofka jazihiisa wuxuu mar walba la socdaa camalka uu sameeyo jinsiga iyo qaabka uu egyahay markuu laba weji uu la yimid wejigaasna hadda waxaa loo wada waxaa weeyaan waa carabka oo qowlka ah oo hadalka ah wida laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waa hadal marka hadalkaas mar walbaba mar walbaba wuxuu ka turjumaya wejiga qofkan iyo aragtidiisii iyo mabda'iisu ka turjumaya carabkii marka waxaa weya laba carab oo naara ah ayuu yeelanaya maalinta qiyaamo xadiidkuna xasan weeyaan famara rajulun kaana dakma wuxuu leeyahay saxaabiga camaar mara nabiga waxaa soo maray rajulu nin kaana dakman xoog badnaa nin xoog badan baa soo maray nabigu hadalka noo haya qaala markaasu wuxuu yihi haadaa minhum kaas kuwaasuu kamid yahay buu yihi oo dadka munaafiqiinta ah nabiga calayh salaam qaar kamida waa loo sheegay inay gaalo yihiin oo munaafiqiin yihiin sida loogu waramay dad ahlu janno ahoo jannada loogu bishaareeyo nabigu yiri hebel jannu geli hebel jannu geli u yihi calayh salaam in huwa ilaa waxyi yuuxa waxyi loo waxyo u ahaa nabigu wuxuu ku hadlaaye ma ahayn hawo ma ahayn marka midka isaga waa munaafiq hebel waa saas ka waa ahlu naar iyo ka waa ahlu janno waxyi baa nabiga loogu sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam inuu caddeeyo oo dadka oga digo o yihahda ka isaga kuwaasu kamid yahay labawajiilayaasha ruufiyaanada ah ee agga xaggaaba ku shaqaystu kamid yahayna min baabi waxaa weye itiqaau shari shartiisa in laga badbaado ayuu nabiga saa uleeyahay sala allahu aleyh waali wasalam in sharta laga badbaado dadka ehlu sharka inaad barato si aad shartooda oga badbaado sifaatka sharta iyo xumaanta lagu helo oo ka imaadana inaad barato si aad shartooda oga badbaado xudayfa bin yaman radia allahu canhu wuxuu leeyahay waxaan weydiin jiray nabiga calayhi salaam anigu sharta saxaabadana khayrkay weydiin jireen waxaan u weydiinayaa sharta iyo waxaa imaan doonee fitana si aan oga badbaado hadhow ilahina qur-aanka wuxuu ku lehay subxaanahu wa tacala wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin aayaadkan caddaynaynaa saan u caddayno dadkaas mujrimiinta waddadooda si ay dadka oga iskaga ilaaliyaan oo iskaga dhowraan jidkoodii iyo qaabkoodii iyo tilmaamahooda intay bartaan iyo dhaqanka ay leeyihiin saasuu nabiga marka ula jeeday kaasagaa kuwaasuu kamid yahay labawajiilayaasha markuu leeyahay waa min baabi ataxdiir waay in laga digtoonaado xasan wey xadiidka baabu sharu naasi dadka waxaa ugu shar badan man qofka yutaqaa laga cabsado sharuu shartiisa qofka shartiisa laga cabsado oo la yirahdo hebel weeyaan carabkiisa iyo gacantiisa iyo afkiisa laga badbaadi maayo naga ilaaliya la yiraahdo kaasaa dadka ugu shar badan ee agtiisa la kulankiisa aan lagu xasiyaynin oo la saaxiibidiisana shar mooyaane khayr aan laga helaynin dhibaato un kaasoo soo gaadhayso in laiska ilaaliyo oo ama laga dhuundhuunto ama hadduu ku imaado un aad tidhaahdo un shartiisa iyo nagu nagu qarxino iska ilaalino qofka noocaasaa ugu shar badan buu nabiga sala allah alay wasalam xadaثna صدقة qاl xadaثna iبن cuyayna qaala samictu iبn mنkdir mحamed qaala samictu curwa بن زubayr ana caaisha akhbaratu caaisha waxay u warantay curwa بن زubayr waxay tiri qaalat ista'dana rajulu nin baa idan weydiistay calى النabiyi slى الlahu عalيh wali wasalam guriga nabigu soo istaagay soo galaa bu yihi faqaala nabiga wuxuu yihi idanu lahu u idma bisa akhulcashiira cashiiro iyo qabiil waxaa ugu xun asaga eh akhulcashiira waxaa laga wadaa cashiiratuhu asaga qabiilkii u ka dhashay qowski ninkan qowskuu ka dhashay asagaa ugu xun oo ugu baas badane soo u idmo iska soo daaya iska soo daaya munaafiqiin bay ahaayeen munaafiqiina nabiga la noolaa caleyh salaatu wasalaam haddana inuu u muujiyo hadal adag si hadhow shartooda iyo dhibaatadooda looga badbaado ayuu nabiga hadalka u jilcin jiray sala allahu aleyh wasalam oo waa kuwa haddaan soo ishaaray ilaa tattaquu minhum tuqaah weeyaan marka ogamana tanaasulaya nabiga xaqii iyo diintii hadalkaa uu u jilcinayo iyo soo dhaweyntaasi ma aha wax tanaasul diineeda ma aha iyo sharci ah oo xaqi ugu tanaasulayo asagana waa soo dhaweynaya mu mualafa qalbigooduu soo dumayaa ummadiina waa oga digay ninkaa inuu yahay qof shariir ah oo shar badan intaasoo maslaxa ah ku jirta nabiga inuu caddeeyo ninkan falamaa dakhala markuu soo galay alaana lahu lkalaama hadalkii buu nabigu u jilciyey oo waa soo dhaweeyey jilcintaasna ma aha in xaq looga tanaasule salaan iyo soo dhaweyn iyo fadhiisin weeye bal inuu asagana waxaan xasaasiyadda iyo dareenkan xun ay ku jirta diinta iyo islaamka iyo culummada uu ka qabo inay ka zuusho faqultu waxaana yaa rasuula rasuul allow qulta waxaa tihi caaisha ku qabsatay marka waxay tihi nabi allow aladi qulta waxaa tihi aladi qulta waxaa tihi markuu ninkii baxay ninka marka uu iriga taagnaa idanuu lahu bisa akulcashiira tihi dadkii qawskiisa saa ugu xumey ugu baas badane soo daaya saasaa tihi uma alanta alkalaama hadalkiina waad u jilcisay markuu soo galay waase qaala nabigu wuxuu yihi ey caaishatu caaishay ina shara annaasi dadka waxaa ugu shar badan man tarakahu naasu dadka ninku ka tago oo iskaga cararo ka fogaado oo wadacahu naas dadku ay ka tagaan itiqaaa fuxshihi fuxshigiisa iyo foolxumadiisa iyo hadalxumadiisa cabsi laga qabo darteed qofkay dadka ka cararaan ayaa ugu shar badan buyu nabiga sal allahu aleyh wasalam marka ninka asaga wax kastaba ha ahaadee haddana inaan cay iyo buuq ka horgeeyo munaasab ma aha soo dhawaana ma helayo wuu sii fogaano wuu sii fool foolxumaanaya asagaa biisa aqul cashiira noqdayoo dadka ay shartiisa ka cabsadaan isagoo kale noqon mayno waana la cadeeyo isagana waa la cadeey wuxuu yahay nabiga waa musharic sharcigaasuu dejinaya waa ka hadlaya qof walba iyo wuxuu yahay haddana nabiga caleyh salaatu wasalaam xaggii siyaasa sharciya la yihahda asiyaasa asharciya in mujtamaca laisku wado oo la fiiriyo danahooda iyo nin walba dabicigiisa iyo dhaqankiisa lagu wado ummaddana laakiin looga digo wixii shar wata isagana loo cadeeyo wixii xumaana inuu ummadda ka dhaafo xadis saxiixa wey xadiidku saxiix bukhaari iyo muslim labadaba ku sugan yahay baabulxayaa xishoodkiiba kusaabsan yahi xishoodku waxa weeyaan waa waxaa weeyaan dabeecad iyo dhaqan qofka ilaahay subxaanahu watacaala waa ku abuuraa isagoo gadaal dambena ilaahay waa ka siiyaa oo wuu noqdaa midna waa iska fitri oo jibilli weeyaan oo bini aadamka qaar ba ilahay xishoodka iyo afkooda iyo adinkoodaba inay dhowraan waxyaalaha dadku ay ka sarriigtaan iska ilaaliyo ilahay qaar buu ku abuuraa qaarna waxaa weeyaan waa muktasab oo markay diintii bartaan oo wacdigii qaataan oo shareecadii fahmaan ayay markii dambe xishoodka ku imaan laga yaaba baadiyu iskaga koray wax badan oo dhaqan oo uu samayn jiray ama hadal ama ficila ama xaalaad badan oo samayn jireen ribaadiyu aan adan ka geli jirin markuu xadaaro iyo intuu helo diin helo marka dambe waxaad arkaysaa isagoo isbeddel ku dhacay oo wixii waaga hore u samayn jiray foolxumada la yaaban marka muktasabna way noqotaa jibilli mafduurana way noqotaa qofka lagu abuuro gaar ahaan marka labadaa shay waxaa sii fiican weliba inuu qofka diin ahaan u qaato waxaa dhici karta inuu qofku waxaan xishood ahayn ka xishoodo hadduu diin ahaan u qaadan waayo ufahmi waayo oo iska noqoto uun wax aan wanaagsaneyn cishada wanaagsaneen baa soo noqon kara inuu dadka diinta weydiiyo inuu su-aal cilmiga culamada weydiiyo inuu meelaha cilmiga lagu dhegeysto uu imaado waxaa inuu xishood u arko ma fiicna ma fiicna taasoo waa kii u dhihi jiray mujaahid laa yatacalamu alcilmu mustahyin walaa mustakbir qofka xishooda iyo qofka iskibriya midna waxma bartaan qofka xishooda iyo qofka iskibriya labada midna waxma bartaan marka culamada qaar waxay yidhaahdaan waxyaalahay ku tilmaamaan waa maxay dhihi jireen badlu nada aha aha yaa sheegi kara ya wakafu lada aha aha balaqat lwajhi ku dar ah gacanta oo wax laga quuro iyo dhibkoo dadka laga ilaaliyo iyo weji furanoo dadka lagu qaabilo ay qaarkood ku tilmaameen tilmaamo badan buu leeyahay qala xadathana adam qala xadathana shucba an qataada an abi sawaar alcadawi qaala samictu cimraan bn xuseyn radia allahu canhu baa maqlo qaala yihi qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yihi alxayaau xishoodku laa yati ilaa bikhayr xishoodku waxaan khayrayn ma keeno khayrun buu keeni wanaagun buu keeni qofka hadduu xishoodo oo waxa xun ee laga xishooda ama diintu aynan ogoleen ama akhlaaqda iyo muruuada iyo khiyaarnimada ku fiicnayn hadduu ka xishoodo khayrun buu qofka helayaa laa yati ma keeno ilaa bikhayr alxayaau min aliimaan alxayaau kulluhu khayr dhammaantiis khayr weeyaan xishoodkana wuxuu uqaybsamaa mid ilaahay laga xishoodo iyo mid aadamaha laga xishoodo intaba wuu noqdaa markuu nabiga sala allahu alayh wasalam uu yihi xadiidkii saxiixa eh, istaxyuu min allahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xishoodka ugu wanaagsan ugu wax badan saxaabada waxay dhaheen in alla ilahay waan ka xishoonaa nabi allow ilahay baa maali iska leh ina inaa lanastaxyi min allahi eh, walxamdu lilah bay dheheen ilahay baan ka xishoonaynaa markaasuu nabiga alayh salaam wuxuu yihi saamaahee eh, xishoodka ilaahay laga xishooda xaqa alxayaa waxaa weeye an taxfada alra'sa wamaa waca walbatna wamaa xawa waan tadakara almowta walbila naam inaad madaxaada aada ilaaliso iyo waxa uu koobay madaxa yani indhihii baa ku jira dhagihii baa kamida carabkii baa kamida maskaxda iyo tafkiirka kamida intaba inaad ilaaliso ood ilaahay oga baqdo subxaanahu wa tacaala calooshana inaad ilaalisiiyo wixii calooshaas ay koobtay caloosha ayada waxay koobtay calooshaada aad dhawrto maxaa gelay maxaa ku jira kadib de waxay koobtay farjigii iyo dakarkii iyo shahwadii ah waxaasna waa inaad xifdisaa aakhara waa inaad xasuusataa aakharana iyo geeri iyo baali noqosho iyo in qabri la geli doono arrintaan in arrimahaas waxay tahay alxayaa min allah xaq alxayaa fa qaala markuu xadiidka cimraan akhriyay taabiciintii buu u baraya bushayr binu kacab nin la yidhaahdo oo kacab binu maatic alximyari kacbulxabaar la dhihi jiray baa dhalay ayaa wuxuu yidhi maktuubun fi lxikma waxaa la qoray xikmad oo xikmad ku qoreed ina min alxayaai xishoodka waxaa kamid a waqaaran deganaan ina min alxayaai xishoodka waxaa kamid a sakiina xasilooni waqaar iyo sakiina qofna midna waa inuu qofka uu e, macnawiyaadkii iyo baatinkiisi iyo qalbigiisi uu xasilo midna waa in jawaarixdiisa iyo xubnihiisa ay degan yihiinoo dhaqdhaqaaqiisa iyo xubnihiisa ay kontarolan yihiin marka xishoodka waxaa kamid a waqaaran deganaan wa ina min alxayaai sakiina qofka hadduu xishoodo deganaan iyo culays iyo e, mxuu ahaa xasilooni ayuu helayaa sidaasa iyadona xikmadaheedoo kutubtii hore ku qoreed buu yihi faqaala lahu cumraan baa wuxuu yidhi tuu cadhooday uxadiduka can rasuulillaah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan wax kaaga sheegayaa wa tuxadithunii can saxiifatika adna warqadaada yaad wax iga sheegaysaa buu yidhi ah, waa cadhooday aad intuu cadhoodo weliba indhihii guduuteen oo isbedel ku dhacay ayuu yidhi waxaad sheegayso waxaa arrintaa arrin aan kaa aqbalayna maaha macnaa ma diidana ereyga ma diidana ee wuxuu diidan yahay kalaamka bushayr ibnu kacab jaa fi macradi mucaarada fi fi mxuaha kaanahu muqaabala lixadiidi nabi sala ly slam xadiidka nabiga inuu kala hortegaayo oo warkii nabiga warka ka macaana ma jira caleyhi salaatu wasalaam hadal nabi haddii la sheego waan maqalnay iyo waan qaadanay in baa la rabaa inaad hadallo kala garab geliso ood kala mid dhigto oo aad meesha ayada a ah weyneyntii la weyneynayo hadalkii nabiga calayh salaam iyo qiimeyntii dadka qiimeynayeen aad hadallo kale intaad ku dhex darto tiraahdo kana waa lamid aad tiraahdo tan uu marka diidan yahay marka waa diida wuxuu yihi warkii nabiga alay slam war kale hasoo hagarab gelin xadii kalo saxiix weeyaan oo buhaari muslim labadaba way soo saareen qala xadathna bishr bn mxamed qala akhbarana cabdاllahi qaal akhbarana jarir bnu xaazim can yacla bn xakiim can saciid bn jubayr can ibni cumara qaal ina alxayaa xishoodka iyo waliimaana iimaanka qurinaa waa la xiriiriyey jamiican dhammaantood way xiriirsan yihiin oo isma faaruqaan iimaan iyo xishood ma kala baxaan fa idaa rufica axaduha midkood haddii la kor yeelo rufica alaakharu kii kale waa la kor yeelaya qofka markuu iimaan waayo imaan laan noqdo xishood laanna wuu noqon xishood laan hadduu noqdana imaan laan wuu noqonaya ma kala baxaan maxaa yeelay ilaahay oo la rumeeyo keligii la caabudo iimaan weeyaan qofkii xishoodka ka tago wuxuu tagayaa waxaa ilaahay keyrkii abu caabudi oo isla quman yahay oo u dhawaaqi oo ku nadri oo u gawrici marka xishood la-aan baa timid waxay u keentay markaas shirki iyo gaalibay u keentay markaa idaa rufica axaduhumaa rufica alaakharu kii kalena waa la kor yeelayoo laa yaftariqaani marka kala tagaan ahamiyada iyo qiimaha ay xishoodka uu leeyahay iyo mansilada uu leeyahay xishoodku ilaahay agtiisa iyo diinta agteeda ay ka leedahay ayaa laga fahmayaa xadiidka oo iimaankiiba baa lala simay imaamkiiba lala simay qaala raximah llahu tacaala baabu ljafa wuxuu ku saabsan yahay aljafa qallafsanaanta jafaha waa qofka maaragtay hadalkiisa iyo afkiisa iyo gacantiisa iyo dhaqankiisaba kakanaanta iyo qallafsanaanta ay ku jirto soo marray xadiidka nabiga alay salam u lahaa sharu naas uu ku tilmaamay ka ugu shar badan dadka waa qofka shartiisa maarata laga cararay laga fogaado qaala xadathana saciid bnu sulaymaan qaala xadathana hushaym can mansuur can xasan can abi bakrata can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi ayib hushaym bnu bashiir mansuur ibn muctamir xasan lbisri abi bakrata nufeec ibn lxaarith radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanku kamid yahay waliimaanu iimaankana fi ljannati jannada lagu galaa waliimaanu e wa ahlu liimaan dadka iimaan lana fi ljana jannaay ku jiraan walbadaa-u carab dheerarka iyo fuxshiga hadalka aan xumaanta laga dhowrsanin min aljafaa'i buu kamid yahay jaafinimada iyo qallafsanaanta uuna qofka tusaysa aqoon la-aan iyo diin la-aantiisa waljafaa-u ahluljafana fi naari naar bay ku jiraan naar bay galayaan xadiidku saxiix weeyaan ibn maaja ibn xibaan xaakim intaba way soo saareen intaba way soo saareen marka jafaha iyo waa did alxayaa xishood kasoo horjeeda ayib waa kii nabiga aleyh salaatu wasalaam mucaad binu jabal ku yiri wahal yakabu naasu calaa wujub calaa manaakhirihim ilaa xashaayidu absinatihim carabka qofka wuxuu ku hadlaya hadduu carabkiisa iska hado carab iska furan wax walba ku hadli naar unbuu markaa qofkaas sabab sabab u noqonayo geli karaa qala xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana xamaad bnu zayd can cuqayl ibn abi khalid eh, an uqayl bn uqayl bn khalid an moxamed ibni caliyin ibn alxanafiya Ah, maxamed ibnu cali bn xanafiya maxamed ali bin abi alib wey xanafiyada waa hooyadiis can abi aabihiis oo cali bin abi aalib abulxasan radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ahaa dakhma raasi madaxiisa miduu weyn yahay dakhamat raasi ammaan baa loola jeeda hadda ma aha madax kala dhandheelo oo fool xun oo ma ahee waa waa qoodha wey qoodha waxaa jirta maogtahay qurux iyo qoodh baa kala jira qofka wejigiisa waa iska quruxsan yahay malaabixiisa iska yar dhalaalayaan laakiin haddana qoor ma laho lafihiisi iyo xubnihiisi iyo ma aha qof aggaa eh, qoodh ah. ah qof waa qurux badan yahay waa qoor bay kala yihiin moogtahay dayib markaa eh, nabigu waana qurux badnaa calayh salaam wejigiisa iyo midabkiisa waana qoor badnaayo xubnihiisa waxay ahaayeen xubno dhamaystiran bay ahaayeen rasuulka calayh salaam afalkal afarkallu ahaa madaxiisa waasac buu ahaa rasuulka calayh salaam xubnaha intooda kale ina la socday madax xubnaha kale ka duwan ma aheen cadiimal cayneyn indhihiisana way weynaayeen indhaweynankona waa indhaweynan indho waasac ah oo qurux badan oo qaybta cadna cad qaybta madowna si u madow oo aad iyo aad u quruxsan bu nabiga indhihiisa alayhi salaatu wasalaam idaa mashaa markuu nabigu socdo takafaa waa goyn jiray taqalaca baa soo arortay taqalluc yani markuu socdo lugaha dhulkuma jiidi jirine gacantuu lugtuu kor u qaadi jiray takafaa rafaca rijlahu can quwa rafaca rijluhu rafaca rijlahu can quwatin lugtiisuu nabiga alay slam kor u qaadi jiray isagoo xog ay ku dheehan tahay xog ku dheehan tahay idaa mashaa takafa kaanamaa yamshi waxaadna moodaysay nabigu inuu socdo fi sucudin meel oo mxuu ahaa kore meel kore fi sababin riwaaya kale waa kay ahayd sabab marka min sababin iyo fi sababin labadaba way soo arortay meel sucdi oo can sucdin ama can sababin meel taaga inuu kasoo hoobanayo yaad moodi jirta nabigu nabiga horeyhaan ahaan buu usocon jiray lugtiisana xoog buu uqaadi jiray sala allahu aleh wasalam yani hor ahaan buuna u yar socodkii socon jiray ida iltafata marka uu uu milicsado oo inuu wax fiiriyo rabo iltafata waa fiirin jiray jamiican dhammaanba qoordaymo qorday eyr muxuaha waa la dhihi jiray eh, gaardaymood gaardaymood ma lahayn oo isha uu saa dhaho oo kalkisha qofka ka fiiriyo hoos ka fiiriyo saa mahan jira rasuulka aleyh salaatu wasalaam hadduu rabo inuu wax fiiriyo isagoo dhan baa wada fiirin jiray hadduu ka jeesanayana adbala jamiican oo ka wada wajeesan jiray rasuulka aleyh salaatu wasalaam oo ka wajeesan jiray eh, inuu isha maaratay uu eh, bildhaqa siiyo oo gaardamayoodo rasuulka laguma aqoonin sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka axmed iyo abu yacla baa soo saaray waana xadiid xasana shamaaishi shamail maxamediya waa kii lagu soo maray isagoo qaabka ka faahfaahsan baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonaynin fasnac samee maashiita waxaad doonto oo ay aya xayihii iyo xishoodkii inuu iimaan kamid yahay jecel jeceliya fiican yahay oo dadka khiyaartaa sifadooda ay tahay ayaa laga hadlay kadibna waxaa la sheegay qofkii aan xishoonaynin wax u aabayeelaya marka male wax warbu rabe u sameyn wux rabu ku hadli meeshuu rabu geli meeshuu rabu fadhiisan marka waxaad rabta samee hade meel baa lagu kala bixi doonaaye meel baa lagu kala bixi doona waa nooc tahdiida waay fasrac maa shita waxaad rabta samee laguma ogolaanine tahdiid wey wixii kugu dhaca waad arki doontaa bay ka dhigan tahay oo waa la yeela waxaa rabta samee ama waa waxaa samee saa yeel marka laleeya qofka mar bay goodi noqotaa ah, icmaluu maa shitum oo kala wey ilahay u leeyahy icmaluu maa shitum waxaad rabtaan sameeya ana waa la isciqaabi doonaa waa la isxisaabi doonaa wey xadathana aadam bn abi yaas qal xadathana shucb بن xajaaj can mansuur ibn muctamir qaala samictu waxaan maqlay ribciya bnu xiraash oo yuxadiu ka warami can abi mascuudin qaala abu mascuud cuqba bnu camr albedri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi ina mima adraka annaasu dadka waxay soo gaareen oo min kalaami nubuwati luulaa nubuwadii iyo ambiyadii hadalkoodii hore hadalkii ambiyadii hore ay iska dhaxleen ee nabinabi ummadba ummad ay iska soo dhaxashay oo ereygaasna hadal nabi asal ka soo jeeday dadkuna ay soo gaareen waxaa kamid a ah kelimadan idaa lam tastaxyi haddaad xishoona fasnac maashita waxad rabta samee waa eray eh, fac weyn oo taariikhi ah oo meel fog kasoo jeedo wey qolaba qoy usoo dhiibtay mahmaah bay iska noqotay idaa lam tasta haddaad xishoon fasnac maashita waxad rabta samee waana hadal nabi wey ummaddii baana soo gaadhay oo ummadihii hore o dhan baa iska soo dhexlayay xadiid saxiixa weeyaan baaban wuxuu ku saabsan yahay alqadabu caradi iyo in carada la qaboojiyo la damiyo aan la taraarin aynan ficil iyo isku bedelin gacan qaad aynan isku bedelin isgoyn iyo kala tag iyo burbur iyo fitno xadathana ismaaciil qaal xadathana xadathanii malik can ibni shihaabi zuhri can saciidin musayibin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala nabig wuxuu yihi laysa shadiidu qofka shadiidka ah ee xooga badan ee adag ma aha bisuracati qofka legdinta badan ee wax legda qofka qonofka iyo tabta badan ee sinsaarada yaqaana ee qofka isgalaanba legdaaya shadiidkaa keliya ma ahee kaawa wax iska ciyaar iyo dagaal iyo waxaan qiimo lahayn weeyaan inama shadiidu qofka xooga badan alladii waa midka yamliku hanan ay ka adkaan nafsahu naftiisu ka adkaanayaa oo uu reebi cinda alqadabi carada agteeda naftiisa markay carooto ninka naftiisa bareega qabanaya ee ka reebi carabkiisana ilaalin ficilkiisana ilaalin isdhowri qofkaa wey qofka shadiidka la yihahde adag qofkaa wey maxaa yeele carada waxay keentaa gacanka hadal dhibaataa ka imaata dhimashaa ay keentaa burbur bay keentaa xaalad xun bay dabada ku haysaa haddii ficil loo turjuma laqaban waayo qofka hadduuse qabto oo isceliyo isceliyo isagana waa badbaadi wixii shalay kuso socda uu ka badbaadi dadkana waa badbaadinaya alladii yamliku nafsahu cinda alqadab markuu caroodo qofka naftiisa ilaaliya naftiisa reeba kaasaa shadiid ah ee midka marka caroodo yihahda maanaa rag ahayn ikhyaarnimadeeda miyaan dhaawacaya dadnimadeeda muujin ragnimadeeda muujin dhahaa dhibaatuu faraha la gelaya marka dambe xadiis saxiixa ah wey xadiidka oo bukhari iyo muslimba way soo saareen saxaabada nabigu ugu weydiiyey xadiidka muslim weliba wuxuu ma tacuduuna surcata fiikum maxaa u taqaanaan in legdin badane legdin badane maxa u taqnaan iyo xoog badne maxa u taqaanaan alladii laa yasuucuhu rijaal bay dheheen waa ninka aan dhinaciisa dhulka la dhiginay raggo aynan legdin markaasuu nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi waa sax waaya xoog badana laakiin shadiidka dhabta waxaa weeyaan man yamliku nafsahu cinda alqadab markuu caroodo qofka naftiisa qabanaya ee walkaadimiina alghayda buu ilahay ku ammaanay dadka muminiinta ee jannada log loo diyaariyey waxaa kamida ah sifadan ay leeyihiin caradooday qariyaan celiyaan oo ay eh, ayaga isku qanciyaan oo isku qaboojiyaan markii ay caroodaan ayagaa isdemiya qaal xadathana axmed bn yunas qaala xadathana abu shihaab qaal an yunis an xasan can ibni cumara qaal qaala wuxuu yihi ma min jarcatin kabasho ma jirto acdamo ka weyn cind allahi ilaahay agtiisa ajrun xagga ajirka min jarcati kaydin kabashac caro kadamahaa uu qariyey cabdun adoon oo caradiisa qariyey ibtiqaa'a wajhi illaah isagoo wejiga ilaahay oola jeedo a ah, yani kabasho ka xanuun badanna ma laha qofka caradiisii wax lagu sameeyey wax lagu yaro dhinto caradiisa uu laqay laqay caradiisi qariyey ilaahay dartii iyo aakhirana ay ka tahay qofkaa asagaa ah wax ka ajir badan ilahy agtiisa ma jirto maa min jarcatin acdama cind allahi ajra min jarcatin aw min jurcatin ka basho kaydin caro uu ka bado laqay yani wuu laqay wey canuuftaysib dib ulaqay baa la dhahaa hebel canuuftaada dib ulaq laq kadamahaa cabdun addoon baa qariyey ibtiqaa wajhi illaah ha ma aha in waa laga adkaaday iyo hebel baa maxaa fulay baa tahay iyo cadkaada ma goosatid iyo waxyaalaha kale ee dadku ay dhahaan ama dhaqanku ay isticmaalaan waxaa inuu saameyn qof ku yeelato ma ahee waxaasoo dhan isagoo arkaayo maqlaaya intuu indhaha laabo kii dhibaatada ku sameeyana uu la soo taaganya o la indhacad yahay haddana maca daalika yihahda maya wax ka weyn baa jira aakharaa jirta cadaab baa jira ridaha ilaahay iyo caradii mxuu ahaa e, e, rajadiisa ibtiqaa wajhi illah wajhi ilahi taas yaan ku bedelanaya xadiidku waa saxiixun mawquuf cabdullahi bn cumar laakiin isagoo kale marfuuc wey xukunkiisa xadiidka marfuuc xukman ayuu noqonayaa isagoo marfuucah xagga xukunkaana waxaa soo saara ibnu maajah isagoo marfuucah isnaadkiisana waxaa saxiix yeelay busiri fi misbaxi zujaaja marka xadiid saxiixa weeyaan marfuucan kama huwa saxiixu mawquufa suu mawquuf uu saxiix u yahay baabu maa yaquulu idaa qadib qofka markuu caroodo waxa uu dhihi caradii marka dee wax dhacaysa oo qofka bini aadamka bashar wey wuu caroon wuxuu ku caroodo maqli arki lagu samayni wuu carooni see marka carada ayadaa looga taqalubi karaa oo looiska difaaci karaa oo qofka uu qaboojin karaa ilan waa kar asaga ka tan badane karka asaga wixii lagu qaboojin lahaabaa marka nabiga alay slam na barayaa ilaaj nabawi waa cilaaj nabawi daawo xagga nabiga ka timid alayhi salaatu wasalaam weeyaanoo cudur kastaba daawadiisa nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam baa loosoo soo dhiibay alimaam ibnu lqayim aljawziya raximah llah kitaab buu leeyahy la yihaahdo addaa wadawa addaa wadawa cudurkii iyo daawadii cudur aan daawo lahayn ma jirto xadathana cali bn cabdillahi almadini qaala xadathana abu usama xamaad qaala samictu lacmasha yaquul asagoo xadathana cadiy bn thaabit cadiy bnu thaabitin can sulaymaan binu surad qaala wuxuu yihi istaba rajulaani laba nin baa caytantay cinda nabiyi nabiga agtiisa alayhi salaatu wasalaam bay isku caayeen fajacala waa bashar saxaabadu bashar wey nabiga maqlayo calayhi salam ay mararka qaar wax ka dhacayaan kadib deena waa la kala xalini nabiga calayhi salaam baa edbino oo wax u sheegi wayna qaadanayaan intooda badan saasay ahayeen qof qof hadda waa iska jira ama munaafiqiina ama acraab reer baadiya oo jafaa oo qallafsan ama qof caradiba ay taraartay waa iska jiraan fajacala axaduha midkood baa wuxuu gudagelayaa hadabu inuu caroonayo labadii nin nin waa iska caadi oo hadalkiisa si qabow buu u sheeganayaa kuna waaba carooday oo weliba wayaxmaru wajhuhu wejigiisi baa guduutay baa guduutay oo indhihii baaba caddaada guduutay dhiiggaa kusoo istaagay indhihii oo xiidihii iyo wixii oo dhan baa dhiiggii xawli ku socdaa wadnihiisa xoog u shaqaynaya ilaa indhihiina ay guduuteen wejigiisi bedelmay ninkaa isaga ah xaalad adag bu ku sugan yahay oo nabadaatu qalbigiisa aad u shaqaynaya marka dadka qaar baaba u dhintaba qaar baa dhiigmur ugu dhacaa kii qabayna waa kusii xanuunsadaa ama sonkor ama dhiigmur marka caradu cudur weyseedow dharka nin saa wejigiisi baa isbedelay fa ilayhi nabiyu nabiga alayhi salaatu wasalaam baa ninkii saa u fiiriyey ninkan aad u carooday iyo kan isbedelka labadan qofsay isku yihiin faqaala calayhi salaam wuxuu yihi ninka de in la gaaro u baahan yahay inii anigoo buu nabigu yihi laa aclamu waxaan ogahay kalimatan hal kelima laba kelima ma hal kelima oo law qaalaha hadduu yihahda ninkan ladahaba uu ka tegi laha haadaa caradan canu xaggiisa caradan iyo wejiga bedelmay iyo dhiigga kusoo istaagay kal kelima ayaa ka bedeli laheed oo ka caafin laheed oo wax oo dhan ba karkiisa oo dhan ba qaboojin laheed acuudu billahi min ashaydaani arajiim wataa kelimadii acuudu billahi ilaahay waxaan ka magangeli oon ictisaam iyo iltijaa iyo tawakul ilaahay agtiisa aan magan gelaya oon ku cararayaa min ashaydaani baan ka magangeli shaydaankii alrajiimi la fogeeyey raxmadda ilahay laga fogeeyey malcuunkaha yaan ilahay ka magangelaya waxaan asaga wato cadhadan asaga ka dambeeya iskusii kicintan iyo waxaan kale walidalika wau socdo in lasdilo qudha laska gooyu rabaa in laisdilu rabaa shaydaan baa ilahay ka magangelaya kelimada hadduu dhaho khalaas ninka asaga wuxuu noqonayaa dab biyo lagu shubay oo kale faqaama rajulu nin baa istaagay ilaa daka arajul ninka asaga cadhaysan buu u tegay faqaala wuxuu ku yihi tadri maa qaal war nabigu wuxuu yihi mamaqlays alayh salaam ma ogtahay qaala wuxuu yihi qul acuudu billahi min ashayaan rajiim macnihii ile madmuunkii buu usoo qaaday yani waa isagoo la amraya ka dhigan tahay acuudu billahi min ashaytan rajim walaa intaa dheh qaala rajulu ninkii wuxuu yihi amajnuunan qof waalan miyaa tarani i arke i arkaysaa bu yiri atarani majnuunan ha qof waalan oo jin qaba bay ad marka shaydanka iska dher leedahay dadku way dhahaan aminkan shaydanka iska dher mat shaydan miyaan igu jira shaydan miyaan qabaa shaydan in iguma jiro ayuu kuleeyahay waxaasoo dhan shaydanka kasii dambeeya ada ow isagaa dhahay warsaa dheh ma shaydan baa qabta marka lagu leeyahay a in wixii isaga ku xanuunsan lahaa la dhaho ayuu hortaagaya marka acuudu billahi min rajiim waa hadal fiican waxay yeeli laheyd waxay u tartamay waxay yeeli laheyd ma lahayn intaa hadduu iska dh iska dhihi lahaa waxba dhibaataa ma ahaateenba oo dadka qaar baa laga yaaba cadhada wax ka dabiiba inuuna rabinba oo cadhada inuu ka danto oo cadaadi ka danto inuun rabinba qofka inaa ka argoosto xadiidku saxiix weeyaan weliba bukhaari muslim baa soo saaray kelimadaasaa lagu cilaajiyaa xanuunka waxyaalaha lagu cilaajiyo xanuunka carada ama carada ayay kamid tahay ko inaad acudu billahi min rajiim tirahdo laba inaad aamustood hadalkii dayso mada caraysani soo maa haddaad aamusto wax badan baa kaa qaboobaya lakiin markaad hadashaba hadalba hadal hadalba hadal marka dambe ficil yuu isku dibbedelaya saddex inaad fadhiisato haddaad taagneed aad fadhiisato oo xoogo yar qabowdo wadnahaad u yar dego haddaad weysisato oo weysadu ile waa dabkaasi qaboojine ayadana waa fiican tahay waxyaalahaasoo carada lagu baabi'iyaa qaala xadathana cabdullahi bn cuhmaan qira'atan can abi xamzata ayuu ka wariyey can acmash sulayman can ibni thaabitin can sulayman bni surad radia allahu canhu abi xamzahaasi maxamed binu maymuun asakari can ilacmash sulayman binu mihraan can ibni thaabit can sulaymaan binu surad qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa jaalisan kii fadhiya maca nabiyi nabiga calayhi salaam aan la fadhiyey wa rajulaani laba ninna yastabaana way caytamayaan fa axaduha midkood baa ixmarna wajhu wejhiisi guduutay waintafakad ay barartay oy afuufantay awdaajuhu xidiidihiisii iyo margiyihiisii awdaajtu waa xidiidaha waaweyn ee dhiigga kaxeeya ee neefka markii la gawracaya la gawracay dhiigu kasoo harwaamo kuwaasaa ninkii macnaha bararay dhiig badan ba soo maraya oo niba xog u shaqeeyey faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi inii la aclamu waxaan ogaon aqaanaa kelimatan hal eray low qaalaha hadduu dhaho ninkan ladahaba canhu ka tegi lamaa yajid wuxuu helay faqaaluu la waxay ku dhaheen ina nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu ku yidhi tacawad billaahi min ashaydaani alrajiim walilaahi shaydaan ka magangal acuudu billahi min ashayaan rajiim dheh qaala wahal bi min junuunin mawaalibaa igu suganoo miyaan waan ayuu asaga nala soo istaagay tawfiiqda ilahay baa iskale iyo waafajinta kelimada xaqa ficilka xaqa shayga khayrka inuu ilahay ku waafajiyo unbaa lagu helaa nabiy llaahi shucayb muxuu yidhi wamaa tawfiiqii ilaa billah calayhi tawakaltu wa ilahi uniib bu leh a waafajinta ilaahay baa iskale subxaanahu watacaalaayo qofkuu rabu ilahay khayr iyo wanaag waafajiyaa oo hidaayo siiyaa marka acuudu billahi min ashaydaan rajiim buu dhihilaa ninkaas wax weyn bay yaa dhaafay wow saxiix weeye xadiidka qaala raximah llahu tacaala baabun yaskutu idaa qadib waa ka iyadan cilaajkii bay kamid tahay iyo daawadii yaskutu waa iska aamusi idaa qadiba hadduu caroodo carada aamuska waa aamusay caradi baa ka baabaysa intuu hadlayo se u murmayo caradi way sii labalaami way sii dalacmi kor bay usii socotaa xadathana musadad ibn musanad qala xadathana cabdulwaxid bnu ziyaad qala xadathana leyth qala xadathanii daawus ibnu kaysaan an ibni shihaab qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yihi calimuu calimuu bara oo barta calimu ay tacalamuu wax barta oo wacalimu dadka bara wayasiru fududeeya dadka wax u sahla ah, ha haku cuslayn ku adkaynina adoo wax sahli kara waxba ha ku adkaynin si sahlan adoo wax u gaari kara si adag ha u gaarin si sufudud adoo u raadin kara si xun si adag ha u raadinin yasiru fududeeya waay ah, taysiirka ah, walaa tucasiru baa yaa riwaayo kale ku dartay walaa tucasiru culays dadka ha oga dhigin ha ku cuslaynina ku adkaynina Ah, wabashiru walaa turafiru riwaayo kale bashaareey hw dadka cayrinina yasiru halaatha mara saddex jeer buu nabiga ku celceliyey callimuu barta oo bara ahmiyada waxbarashada iyo waxbaridda ay leedahay nabiga saddex jeer buu ku celceliyey callimuu barta oo waxbara wayasiru dadka ufududeeya callimuu waxbarta oo waxbara wayasiru fududeeya saddex jeer halaatha maraat wa idaa qalibta haddaad carootana shaahidka waa kan faskud aamus haddaad carooto aamus war aamus war adna aamus war aamus markay labada qof la kala celinayo saasa la dhahaa war aamus ulbaa aamus ulbaadna aamus aamuska macnaheedu waxaa weeye hadii la aamuso jawgii baa degaya jawgii baa degi qofka asagaa cadhadii baa ka baabi wax yar hadduu yar aamusnaadana khalaas wixii waa ka tegayaaba ah, shaydanka hadduu iska naarana alxamdulilah waa kusii bogsanayaa laba jeer buu ku celiyay nabiga alayh salaam wa qadibta faskood wa qadibta faskood xadiidku saxiixun ligayrihi weyaan qaala raximahu llahu tacaala baabun axbib jeclow xabiibaka qofkaad jeclaanayso hawnan maa si dhexdhexaada ah. markaad qof jeclaani si dhexdhexaada u jeclow haddaad nicina si dhexdhexaada u necb guluwa lama rabo iyo xaddhaafka wax walbaba xadathna cabdullahi qaal xadathna marwan ibn mucaawiya qaal xadathna maxamed bin cubayd ilkindiyu can abihi qaal samictu caliyan cali baan maqlo yaquulu leh liibnulkawaa ku leh hal tadri maa qaala alawalu kii hore wuxuu yihi ma ogtahay hadal hore oo xikmo aho jirtay oo qiimo badneed baa jirta oo maxay ahayd axbib jeclow maa qaala alawalu wuxuu ka wada yani almaquulat luula hadalladii hore ee xikmadahaa ee ummadihii hore ama dadkii hore laga soo qaatay lasoo dhaxlay ee murtida lahaa mataqaanaa waa tan axbib jeclow xabiibaka qofkaad jeclaanaysa xabiibkaada ah hawnan maa si dhexdhexaada casaa waxaa dhici kartaa an yakuuna inuu ah, noqdo baqiidaka baqiidkaadii aada u caroonaysa cadow kuu noqdo yowman maan maalin baa dhici kartee waa abqid caro baqiidaka qofkaad u caroonaysana hawnan maa dhexdhexaad casaa an yakuuna inuu ahaadaa dhacda oo dhici karta xabiib marka qofaad jeceshahay oo waa ku jecel yowman ma maalin maalmaha kamid ahe marka waxaa la rabaa dhexdhexaad baa la rabaa qof haddaad jeclaanayso haddaad xadda dhaafiso jeceelkiisi oo aad cirkana kale dhul kale ka qaado cir kale aad gaadhsiininoo aad aad iyo aada u kolgooliso o jeclaato de waxaadan filanayn inbaad maalin kala kulmi kartaa marka niyad jab baa kugu imaan intikaasa ayaa kugu dhici qalbi jab baa kugu dhici kasoo waaqsan maysid filanwaa baa kugu dhici murug weyn baa kugu dhici qof caadi haduu yahayse aan wax weyn u aragteen marka jeceelka asaga xadda ha dhaafini wey hadda ha dhaafin qof baa qof jeclaa gabadh baa nin jeclay ama nin baa naag jeclaa waxaad maqlaysaa w isdi wu isdilay wu xeeyey wixiibu waayey cabay waxaas dhan waxaa weeyaan xaddii buu gudbiyey jeceyl caadi ama ahayn jeceyl junuun iyo waali gaaray buu ahaa waali gaaray oo xiska qofka ka qaaday oo wixii hadduu waayaba ay khalaas noqotay adduunyada waa sidaas oo kaleo qofka adduunyada intuu isjeceleysiiyo xad isdhaafiyo markuu xoolihii waayo waa isdilay baad maqlaysaa waa ismarjiyey maxabadii baa qalbiga ka gashay xoolahan maxabadii baa xoolaha qalbiga gashay waxaana inay tahay adduunyo ku imaanoo kaa tegi aad ka tegin kartaa adiga inay tahay haddaad ogaato yani dhexdhexaad un intifaacsantaaysa dobalkay kaa tagtana iska sabir saasay noqonaysaa yani shaqooyinka iyo xilalka iyo mas-uuliyaadka waa sidoo kale a ah, yani wax markaad jeclaanayso si dhexdhexaada u jeclow waxaa laga yaabaa qofkii aad jeclaad aad jecleed inuuba noqdoba cadow ada noqdo cagsi xagga kale ka fiiri haddaad qof nacaysana hadhihiin dhihin qofkan asagaa waa ahlu naar waa gaal waa cadow waa fulaan tilmaamo fara badanoo uurkutaa la yeelato oo hadhow aan bogsan karin ha ku dhihin waxaaba dhici karta qofka asagaa inuu kula jeel noqdo inuu saaxiib kula noqdo inuu ku jeclaadaaba dhici karto jecel dhex maree hadhowdeena kalimaadkii aad ku hadli jirtay taariikh xun bay noqonoo kugu taalla taarikh xunoo kugu taalla ayay noqonaysaa wax walba marka waxaa la rabaa khayr lumuur awsaduhaa dhexdhexaad baa la rabaa waxba in lagu wado aan xadda la dhaafinin xadiidku waa xasanun ligayrihi isagoo mawquuf ku ah saxaabiga axmed iyo isaguna waa soo saaray fi fadali saxaaba ibn abi shayba iyo bayhaqi iyo intaba way soo saareen qaala raximahu llahu tacaala baabun laa yakun bugduka caradaada yeena noqonin talafan mid waxdisha caradaada xad ha gaadhsiinin qofka aad u caroorayso inaad disho ama uu dhinto ama la dilo ama inkaa ku dhacdo halkaa adayna la majeerato la doonto halkaa ha gaadhin halkaa ha gaarin oo qof baa qof kale intuu u caroodo waxyar dhex maraan ayaa meesha u dambaysu la gaadhayaa oo ku farxaya maanta inuu baasuugo ku dhaco balaayo ay ku habsato inkaar ku dhacdo adow haystana uu maarata ku farxayo waxaas halkaasuu gaari marka eh, qofkan cadhada waxaa ini dhexeeya xadda xadda labada qof isku hayaan intaa in la dhaafiyo ma banaana yaan la dhaafinin haddaan iska dhaacafinayninba xaddiisa ha dhaafinin boqol wax oo wanaagu qofkan leeyahay hal shay baa ina dhex maray boqolkiiba xididaha ina usiibto ma aha oo tiraada wuxuu yahay ma leh ayb xadathana saciid bin abi maryam qaala akhbarana moxamed binu jacfar qaala xadathana zayd binu aslam can abihi can cumar bn khadaab radia allahu canhu qaal laa yakun xubuka jeceelkaada yuuna noqonin kalafan yuuna noqonin mid mashaqo ah oo aad ku kalifto oo nafta kaa qaada yuuna noqonin walaa bugduka caradaaduna talafan yuuna noqonin midaad dadka ku disho oo dilba aad u majeerato faqultu waxaan idhi kayfa daak oo waase saas qaala wuxuu yihi idaa axbabta markaad jeclaato kalifta inaad jeceelkaada uu noqdo mid xaddhaaf ah oo mashaqo iyo culays marka dambe qofka ku noqda kalafa sabiyi sida ilmaha yar oo kale wuxuu jecel yahay ilmaha yar caruura wuxuu jecel yahy waad aragtay siduu iskugu mashaqeyn hoosta ugashan kilkisha ugashan uqarsan haddii laga qaado aflabadii labadii u cabaadi u maanta o dhan buu yuusi oy halkaa kududayaa wax yaroo macno lahayn baa laga qaaday wax yaroo macno lahayn ayaa laga qaaday markaasa maanta o dhan ba ilintiisa socotaa oo xanuunka aragtay ku haysaa marka maxabada iyo jeceelka sida ilmaha yaroo kale ha noqonin oo hadhow adiga dhibaato iyo dhaawac iyo mashaqo ku keenta waidaa abqalta haddaad carootana axbabta waxaa idaa abqalta axbabta lisaaxibika talaf ha tana waa dhici kale caradana iyadana ayana talaf noqonin oo waa maxay idaa abqalta markaad qof u cadhooto axbabta waxaabaad jeclaanba lisaaxibika qofkaad aad nacaysay ee saaxibka wuxuu ka wadaa ninkaad nacaysay atalafa dilitaan iyo geeri iyo dhimasho ayaad jeclaanaysaaba ha qofka asaga hebel waa dhintay maanta inuu dhimaa in la yirahda ugu farax badnaan laheed ood aada ugu farxi laheed halkaa ha ma gaadhini ha halkaa ma gaarin carada labadi labadiina dhexaysa dhexdhexaad ka dhig qadarka iyo waxaa isku haysaanun ha noqoto xadda hala gudbin dhiiggiisa ha banaysanin cirdigiisa ha banaysanin maalkiisa ha banaysanin sharaftiisa ha ku tumanin walaalnimadii iyo ukuwadii iimaanigaheed waxaasoo dhanba intaa indhahaada kasoo laabto waxaana dhex maray un ha u baabi'ini macnaha waa saas oo kale o wa idaa abqadta axbabta lisaaxibika talaf inaad talaf iyo geeri la jeclaato ma aha marka xubiguna dhexdhexaad ha noqdo caraduna dhexdhexaad ha noqoto khayr lumuuri awsaduhaa intaha alkitaab walxamdu lilahi awala waakhira wظaahira wbaطina wslى اllahu wslama عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaعin